bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lowlaa barbardhac iyo badin baafin kale lowlaa bilowgii adduunyada ka bilowda barbardhac iyo badin baf kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka setembar sanadku waa labada kun sadeylabaatanka barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmi magalada muqdisho waxaynu ku eegi champions leaga kulamada uga xiisaha badan caawa jira byr munig waxay qaabili doontaa kooxda kubadda cagtama united kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulanka uga xiisaha badan caawa sidoo kale real madridna iyagu garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda jarmalka ka dhirsan union berlin lagu magacaabo sidoo kale kooxda kubadda cagta ganars garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta b s v halka kooxda kubadda cagta inter milan oo sanadkii hore finalka tartanka jaamis liga gaartay ay caawa la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta real sociedad oo dhanka sbain ayay booqdeen sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta barcelona oo shan gool kaga badisay xalay kooxdii ay la ciyaaraysay sidoo kale kooxda kubadda cagta b iyaguna laba gooli waxba ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta burushiyo duudmod halka kooxda kubadda cagta mancity oo ah kooxda difaacanaysa ayaguna saddex gool iyo ay ku garaaceen kooxda ay la ciyaarayeen xalay sidoo kale waxaanu eegi doonaa wararka ugu waaweyn ac milan iyaguna barbadhac ay la galeen kooxda kubadda cagta newcastle qodobadaasi iyo qodobo kaleetaynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duurka yenen waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaa jira caawa kulamo xiiso badan oo champions leaga sidoo kale kulamo xiiso badan ayaa la ciyaaray iyadoona kooxda kubadda cagta bayern munich weliba kooxda kubadda cagta manchester waya kulanka ugu xiisaha badan haddaba saaxiibada dhegeysanaya ka yeenan ayaynu siin doonaa fikradahooda champions leaga sanadkan dhalanka ka yeenanaya soo wici karayaan waa siddeetan lix konton lix lixdan lix ayay soo wici karayaan siddeetan konton lix lixdan lix ayay soo wici karayaan sidoo kale fariimo ayay soo diri karayaan markaynu eegno sanadkan james liga waxaweyaan waxaa jira kooxoo aad u khatar badan loo saadaalinay sanadkan ku guuleysan karayaan haddaba kooxda kubadda cagta masiti mar kaleeto ayaa la aaminsan yahay in ay ku guuleysan karayaan iyagoo markaasi dabcan sanadkan ay yihiin fafaridka ama kuwa ugu cadcad ee sanadkan wacdareen karaya beb gordiola waxa uu ka hadlay eh, guushii xalay ay ka gaareen iyagoo markaasi dabcan saddex yaal ku garaacay kooxda kubadda cagta lagu magacaabo zevesda kooxdan ayaa saddex gool iyo hal lagu garaacay oo ciyaaryahanka cusmaan bakeri ayaa keenay goolka ugu horeeya xalay tartanka james liga gaaraan masiti markay ciyaaraysay kadibna julian alfares daqiiqo kadib mar kale julian kadibna rudri marka taa oo ka dhigan in masiti guushoodii ugu horeysayba durba ay gaartay beb gordiola wuxuu leeyahay sanadkan waxaa jira kooxo aad iyo aad u shidan oo wacdareynaya wuxuu leeyahay waxaa jira kooxo aad u khatar badan sida kooxda kubadda cagta inter milan oo kale wuxuu leeyahay inter milan sanadkii hore fiinaal ayay gaareen sanadkanna waxay gaari karayaan fiinaal kale laakiin wuxuu leeyahay beb gordola hadda easy ayay tahay ama way fududdahay uu leeyahay in tartanka jamis liiga lagu guulaysto sababtay tahay wuxuu leeyahay haddii marqura koobkii koowaad aad qaado kan labaad waa qaadi kartaa kan saddexaadna waa qaadi kartaa ayuu leeyahay haddaba kooxda kubadda cagta masiti waxaa la filayaa sanadkan inay ka mid noqon doonto ama ay ka mid tahayba kooxaha uga cadcad ee ku guulaysan karaya tartankan mar kale inkastoo horyaalka ingiriiska naadiyada ka dhisan soddonkii sano ugu dambeysay ama tan iyo markii magaca james liga loo bixiyay aysan jirin koox laba jeer ay ku guulaysata ama koox laba jeer tartanka ku guulaysata laakiin wanu arki doonaa haddii masiti sanadkan taariikhdaasi ay samayn karayaan hadda masiti iyo gruubkan hogaaminaysa waana gruub g iyagoo markaasi dabcan eh, ku jiraan gruubkan kooxaha arbi lipsig sidoo kaleeta yangi boys ay ku jiraan iyo masity oo gruubkan hogaaminaysa hadda masity iyagu waxa weeyaan saddex gool ayay halkaaga badiyaan masitana waxay ka mid tahay sanadkan kooxaha aadka u shidan oo sanadkan wacdareen kaliya dhanka kaleetana dinagdina barcelona sanadkan iyaguna waxay u tahay barcelona sanad aad aad u qurux badan maadaama iyagu ay ku daafurteen baarsha kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo antiweb kooxdan ayaa shan gooli waxba lagu garaacay joe felix xalay waa u wacdareeyey eh, laba gool ayuu dhaliyey mid ka mid ah ayuu goosha caawiyay oo dabcan isagoo markaasi dabcan aad iyo aad eh, xalay eh, goolashii dhaliyay caawiyayna xalay xidiga ugu wanaagsan loo doortay robert lodiwiski qudhiisii akoonka ayuu furtay sidoo kaleta gaafi oo markaa isagana waa uu dhaliyey shan gool ayay ku badiyeen kooxda cagta barcelona macalin shaafi hernandes sanadkan waxa aaminsan yahay in sanadka barcelona uu yahay oo baarsha sanadkan meel fiican ay gaari karto markaynu eegno e, shaxdii ay kusoo galeen waa shax inaba aan caadi ahayn golhageysteerkan legasbaldi christensen julis kunde jowow kanselow gafi dijon gundugan jowo falakes robert lwanduski iyo rafina sanadkan iyaguna barcelona waxay ka mid yihiin kooxaha khatarta badan oo sanadkan waa dareen karaya gruubka iyaga ayaa markaasi dabcan saddex dhibcood kaleh sidoo kale borto shakda duniski iyo antiweb marka barcelona iyaguna sanadkan waxay u noqon doontaa sanad aad iyo aad u qiimo badan haddaba saaxiibada ayaynu eegi doonaa ra'yigoodii sanadka tartanka jamsiliga kooxa uga cadcad masity real madrid barcelona sidoo kale xataa arsenal waxay ka mid tahay kooxa aadka u wacdareynaya mararka doonaa caawa way ciyaari doonaan goodhow waynu eegi doonaa balse dhegeystayaashaynu eeganaa halow soo dhow magacaagii deegaanka alo kulmi haa ah, waa lagu maqlaa soo dhow magacaga deegaanka alo alo haa ah, soo dhow waa dhawaa qarshiido adii dhegeystayaalka door wanaagsan waayahay saaxib door wanaagsan soo dhowow tartankii xisaab badnaa ee eh, jamus liigii waxaa weeyaan xalay kulmadii ugu horreeyey ayaa la ciyaaray eh, bayer munich iyo manchester united ayaa ugu xiisaha badan caawa kulmada jiro balsanow halilow waa mahadsan tahay ah, haye xalin guushaa gaara waa soo ambaliyaynaa seeda kale ambaliyaa leeyahay cawdana waxaa u rajaynaa manchester united in oo guul adag shan gool ama lix gool meelahaas in loogu badiyo haye bayr kulisha shan lagu badiso ah, ah, bayr inay lix ku badisaa rabaad haye eh. united inuu magaalada laga xirtaa rabaaba haye eh. aad iyo aad saddexda kooxood sanadkaas leedaa tartanka ku guulaysan karayaan maxaa ka mid ah bayr bayra qaadisaas leeyahay haddayna qaadan eh, barcelona ama waxaa real madrid aa ku cishi kartaa leeyahay waayahay waa kaga mahadcelinaya saaxiib sidaa ku barnaamijka kaaga qaadatay saaxiibada kaleeto barnaamijka qaadanayana maxamed cumar wuxuu leeyay waxaan taageeraha koox kubadda cagta real madrid waxaan rajeynaya kulankan ugu horeeya in shan gool aan ku badiyo sidoo kaleeto eh, manchester united iyo bayr murij waa kulan xiiso badan laakiin mar waliba manchester united kooxa waaweyn kaila ciyaareyso waa koox wanaagsan laakiin inkastoo garoonka alyanza aren lagu ciyaarayo wuxuu leeyahay dhegeystaan halis ayaa la gelin karaya laakiin kulankaasi waxaa nagu saadaalinaya hal gool waxba oo ay ku badan doonto kooxda kubadda cagta manchester united ayuu leeyahay waayaha saaxibada kaleeto aynu eegeynaa oo barnaamijkeeba qaadanaya ee kuwa leelanka tooska u soo wacaya haddiiaynu eegno eh, dabcan sanadkan kooxda kubadda cagta b g e, waxaynu ognahay inay ka tageen xidigihii waaweynaa eh, sida eh, ciyaaryahanka misi iyo weliba ninka la yidhaahdo waa ninka la yidhahdo neymar misi mar waliba wuxuu ahaa ninka ugu wanaagsanaa b g e markiibu ka sugnaa laakiin taageerayaasha b g e waxaa lagu xasuusan doonaa in miisi inta badana ka hori jireen haddaba b g guna e waxay ka sanadadan ama sanadkan baa kooxaa aadka u wacdareen karaya jahmis liga balse saaxiibada aynu eegayna barnamijka qaadanayso dhow codkaaga saruqaad magacay deegaanka ah, ay barnaamijka waa la soctaa ah, bal waran kulmadii la ciyaaray kulmada caawa jira origina xalay ah, eh, kooxda maasinikan baad adiga kufin waarsamada xal waraacista u jeednay caaw baar imaanaadka xaq soomaalina hadii eberna maalmad mugtumaayo aad iyo aad oo baarku mudanayso aad iyo aad waa kaga mahad celinayaa sidaa kuraasada barnaamijka ah, kaga qayb qaatay saaxiibada kale aynu eegaynaa oo barnaamijka waadanaya marka kulanka kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa aad iyo aad dhegeysta dhow magaca degaanka haa ah, soo dhow haye magacaaga deegaanka haye ah, barnaamij barnamijka waa la socdaa soo dhowow haye bal ka waran caawa eh, kulmadii jiro iyo kulmadii la ciyaaray kulanka ugu xiisaha badan caawa tartanka james league maxaa ku saadaalinaysaa manchester united iyo iyo bayer hor manchester caawa waxaa u rajaynaa guul aa u rajaynaa sababtoo tahay kulanka hore eh, inay waxaa laga yaabaa caawa ay soo noqoto bayer ay garaacdo marka manchester caawa kula horajaya inkastoo aan la taageerin laakiin ingiriiska ingiriiskaan taageera aniga ufaad aad iyo aad marka caawa kula horajayna manchester sanadkaana waxaa waaye waxaa qaadayso city aa qaadayso city mar kale city u saadaalinaysaa city ha ah, mar labaad waayah waayah waayah waa kaga mahad celinaya saaxib sidaa quruxda badan barnamijka kaga qayb qaatay saxaabada kale aynu eegana barnaamijka kaga qayb qaadanaya soo dhowreyse waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatu soo dhow magaca deenka aye barnaamijka waa la socotaa bal ka waran caawa kulanka ugu xiisaha badan ay jira man united iyo bayer haye lixda gool yaa ku badanaya waayahay haye marka bayer oo saad dhalinaysaa Ah. aad iyo aad aad iyo aad waryaanka brmeliga ka taageertaad okay sbain waa yahay waa kaga mahad celinayaa eh, aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka kooxaha waxaa jira brmeliga kooxaha markaa aadka u khatarta badan sida masirti real madrid ilaa iyo kooxaha kabsigiiska sbain real madrid barcelona waaya saxaabadaynu eegaynaa barnamijka maqaadana balsoodhow hallow bal soo dhowo saaxib magacay deegaanka kawadhawa isagaigan cali saare cali jaallo jooga degmada yaabsi marka caawa maadsantahay kulamadii xal dhaca haddaan ka hadlo maasiisii way wacdarayday waa ay baday askoona sidaan ahaatee inay sanadkan difaaca karto uefa champions leaga barcelona qorshooda way wacdaray b s g waa ay badiday ac milan waa lagu dhego bareeta la geliyey marka waxaad moodaa in man city ay difaacan karto marka aragtidayda kooxa ugu cadcad waxaan qabaan waa man city oo difaacan karto bayer minig lafteedu dhabyar shidi maydo waa koox awoodeedu inaba aysan caadi ahayn lambar sagaalkeesarabinguuysado champions leaga marka aragtidayda kooxa ugu cadcad waa bayer manchester city real madrid oo bis u leh oo aan ognahay dee inay kooxda ugu qaaritaanka badan ay tahay barcelona lafteedu eh, waa la dhigi karaa inay qaadi karta laakiin intera ka horreydaan qabaa eh, barcelona inkastoo aanay qudhiga taageera barcelona laakiin marka la qiimeeyay de awoodda inter awoodda ah. barcelona waxaad moodaa waqti xaadirkan dee inter inay ka udbantaa barcelona marka aragtidayda midda kale marka raacsato kulanka adagoo caawa u dhexeeyo bayer iyo manchester united kulley waxaan qabaa aragtidaydu man united waa laga soo badaa laakiin su-aasha gudubana waxay tahay meeqa looga soo badi karaa waayo waxaan dareemi karnaa bayer kooxaha kooxaha u naxariista ma ahan hmm. marka aragti ah waxaan qabaa in afar shan saddex looga badi kara man united waayo waxaan la soconnaa hadda kor waxaan ansanaa tottenham ay toddobii eber ku qabatay mar barcelona qabatay qabatay marka waa koox awood badan inabaan caadiyen baayer kooxaan wax asxaana uma samaydo marka waa arki doonnaa kulley caawa wixii kusoo kordho aad iyo aad aad iyo aad marka ma is leedahay manchester united maadaama koox weynay tahay ciyaaryahano waaweyn ay haystaan sida hojilan oo kale leeyahay kulankiisa ugu horeeya james league uu ciyaari doonaa oo sidoo kale raash oo kale halis micnaa ma gelin karaan eh, eh, manchester united ciyaartooyda bayer wallaahi manchester united kulley doorta cayaarta kubadda cagta waa cadiyo madow laakiin aragti ahaan markii la qiimeey man united baqar xaraabta ay ku jirto iyo madaxaadda bayer ay ku jirto iyo awood ahaan marka hore laba socod isku dhiganta aysan ahayn hmm. aniga kulley aragtidii markasta bayer aan u saadaala kulley inay badi karto marka intay ku badi kartaan la ogaan karin kulley waasa arki doonaa laakiin markasta waxaan aaminsanaa hmm. bayer inay badi karto man united waxaan dareemi karnaa inay taas koox aad u kala daadsan oo macalinka iyo cayaar jaanadu kulley waxaad moodaa intuusa khilaafaad inuu ka dhexeeyo go' waa guuldarro soo qaadatay oo horyaalka saddex iyo hal looga soo badiyey marka waa koox dhaanadhacayda qaba ciyaaryahanana niman ay ka dhaawacan aad iyo aad iyo aad bal ka waran eh, kooxda real madrid oo kale sanadkan maadaama kariim bizamo uu ka tagay eh, juudi billigham ayay weryahaan ahaan inta badan isticmaalaan iyo josilu bal ka waran madrid iyagana awoodooda sanadkan wallaahi real madrid kulley awoodeeda waxaan qabaarta way soo bixi kartaa waayo gruubka hadda ku jirto kulley napoli iyo kooxa yeerraa kulo jiro kulley saan qiyaasahay ma fahantay marka way soo bixi kartaan aaminsanayn kastoo benzema uu ka tegay eh, nin ay waayo badan kusoo xamaashan waqtiga ronaldo markii laga tago aan ognahay inuu chambiyon u qaaday weliba oo u wacdareeyey marka markii la qiimeeyey billingham oo ay bulshii kasoo qaadeen oo golliyo fiican u noqday inkastoo lamarkii geeshaha qulbiisa uu cadlayhayo marka waan marka ayada qudheedu ma xumo bilowgeeda kulley ma xumo horyaalka way waa ayada kaarinkooda horyaalka liigaa uga jirto marka darteeda qudheedu ma xumo inkastoo dee aan dareemi karno kooxa awood badan oo markii la qiimeeyay sidii iyo bayer iyo ay joogaan taambiyoonka marka kulley carabkeedan cunaan dhihi karaa aad iyo aad aad iyo aad waaya waayahay waayahay waa kaga mahadcelinaa saaxib saaxabada kaleaynu eegeyna barnamijka haba qaadanaya waa kaa caawa kulamo xiise badan ayaa jira saaxabada falaqeyntoodii dhegaystayaasha fikradoodii aynu eegeynaa bal soo dhow hayo codkaaga soo dhowqaad magaca deeganka joogo degmada kaaraan hay barnaamijka waa la socotaa waa la socda hay bal soo dhow bal ka warran caawa kulmada jira caawo waa bayr munish iyo iyo manchester united eh? as leedahay kulankaa waa badan karaan waa caaw waa tobanka afar saac habeenimo waay waay waay aad iyo aad waa kaa tobanka habeenimo ayuu kulankaa uu ka dhici doona garoonka alianza arena stadium haddaba saaxibada kaleeto aynu eegaynaa barnaamijka la socda oo ka qayb qaadanaya aad iyo aad bal soo dhow halo soo dhow magaca deegaanka aad iyo aad walaalkii rashkadi dhegeystaad waxday isku hortasa bur wanaagsan aada yaad walaashay soo dhowow aadeed bal ka waran eh, sanadkan jaamis liigii dib ayuu ugu soo laabtay kooxo badan ayaa jira oo sanadkan aad u khatar badan bal haddaynu ku bilaabno kulmadii eh, jira caawa iyadoo marka aynu eegi doono kulmadii xalay la ciyaaray bal ka waran byr munig oo garoonkooda alienza arena joogta manchester united halkaa dhibcum ma kusoo qaadan doontaa oo mise leedahay manchester waxaa weeyaan waa waa way garaaci karayaan byr munig mise byr munig aad iyo aad bal hal iyo labo aad iyo aad horta kulanka bayr iyo manchester united marka mar walba ee manchester united ee koob qaarad jir bay ceeraysa mid aada u waxdareyso myunited ma taageero balse myunited maadaama toddobaadkan intii bediyey dilfuryo xanuun badan ay soo qaatay markii dulqaada aan sida ila tahay inay bayr rede u tagto ay kusoo goyso aniga ugu yaraan maxaa isleeyahay manchester united iyo bayr mafreeg hal iyo hal ay gelayaa sababtoo ah myunited suuga sirmaanta iyo waxyaaba baanaanka oo soo laabanayo maaynaas mar walba qof qaarad yurub ciyaareysa waxaynu aragnaa maaynaas oo kasii weli siri fiican sina qay wanaagsan maaynaas ciyaareysa maadaama caayska dood harjeenayna salaada caawa kulanka wax qabin halkaasoo bandhig ee dhici doona sidii barcelona sideedkooda aad iyo aad habeenkii xalaytana kulmaha disa badanaa la ceenay kulliga koox kubadda cagta barcelona iyo manchester city iyo kooxaha inta ugu badan ee badiyeen inkastoo milan baraadiga barcelonadii waxaa arkeena laba isbuuc gudihiis barcelona shan gool badinaysaa ah. kuli barcelona waxaan umaleynaya sanadkan iyona inay qayb ka tahay kooxa uga cad laba kun ku badinaysaa barcelona jo falkii maxaa umaleysaaba inuu kubadiisa kala baarsadaan oo weliba sidkeys ula qabsada hasa laba kun xiriir oo gool idiinaya weliba jaad johnsi oo ku ceyrinaya harjerin hadaan taageeraashabaashadan jeef joofala kirsin inoo kilboon inkastoo usan buuxi karin baska leo messi balse ogaraada harjeerane mid kaligiis ka bool inuu noqon doono ee baarcelona sanadkan nin muhiim u noqon doono sidoo kale nabiiskusii xalaba baafad koox inta badan kooxa yarisa la ciyaaraya laguma qiimeyn karo laakiin fasaaraha ka muuqdo kooxda markii banooniga saas u ciyaareyso awood leedahay kuley kulamada waaweyn waa arki doonaa kulan badan waaweyn aa dhici doonaa caawa kuley arsenalka ciyaareysa kuley aniga arsenal guriga kudib ay ciyaareysa liga gaambiyoonka kuley arsenal ugu yaraan xabii kale banooniga kasoo gurigeeda joogtaa maadaama mudo badan ay gaambiyoon ka maqneed arsenal waxay ogeysaa kuley ana dalaanka waxaan kuma taageero caawan waxaa rajeynayaa koox badan waayahay waa kaga mahadta celinaya asadaha barnaamijka kaga qaatay markaa xalay kulmadii bayer munig waxa weeyaan aan irahday b laba gool iyo waxba kaga badiyeen iyadoo markaasi kooxda kubadda cagta b h waa dareysay sidoo kaleeto iyaguna waa kaa saddex gool hal barcelona iyaguna saddex gool waa shan gool ay ku badiyeen haddaynu eegno kooxda kubadda cagta ganaris ugu dambeetii waxay kusoo laabteen dhanka jamis liga oo kulankoodii ugu horey muddo bay ciyaari doonaan iyadoona kooxda kubadda cagta ganaris ee caawa ay weyn doonaan xidigaha thomas batey eleni iyo weliba ciyaaryahanka matanil oo kulankan aan ciyaari doonin haddaba ganaris caawa kulankan waxay ku ciyaari doonaan shax isbedel ayuu sameyn doonaa oo michael arteta kulankan waxa uu kasoo bilaabi doonaa golayihiisii koowaad ee ramsadali sidoo kaleet waxaa ciyaari doonaa ciyaartooyda sida william saliiba iyo weliba gabriel halka zinshekoy binwad ay ciyaari doonaan qadka dhexena martin odiga digl rice iyo weliba Eh, kenya xaafad sayaa la saadanaya kulankan lagu soo bilaabi doono maadaama eh, ciyaaryahankan uu garanayo james eh, leaga oo isagana markaa dabcan sidoo kale bukaya saka iyo katia iyo ninka lagu magacaabo ciyaaryahanka leander talasaad ayaa lagu soo bilaabi doona inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in kulanka katia kayd la gelin doono gabriel jesus lagu soo bilaabi doono laakiin ciyaartooydaasi ayaa safkood lagu soo bilaabi doona iyadoona tababaraha kooxda kubadda cagta ganars uu shaaca ka qaaday gruubkay ku jiraan yahay gruub adag marka arsenal lenis iyo b s iyo sevilia waa kulan aad u xiiso badan iyadoona koox kubadda cagta ganars sanadkan ay ka mid tahay kooxaha u khatarta badan james leaga eena kula guulaysan karayaan tartankan dhigaweynaha sidoo kaleeto haddiinu egno kooxda marangeyska real madrid iyagu waa boqoradda tartankan weeyaan waxay haystaan afar iyo toban jeer waana kooxda taariikhda ugu badan ku guulaysata waana kooxdii Eh, dabcan saddexley waa saddexdii sano ugu dambeysay eh, ugu dambe waa guulaysanay weyaan oo saddex san xiriira waana kooxda keliya sidaa samaysay markaynu eegno tan iyo magaca james leaga markii loo bixiyey haddaba gruubka eh, real madrid iyo kooxda kubadda cagta iyo berlin waa gruub ay ku jiraan waa gruubka sii weeyaan napoli iyo weliba real madrid iyo sporting braqa weliba yoni berlin waa saddexda afarta kooxood oo ku jira marka gruubkan waxaa la saadaalinayaa real madrid iyo weliba napoli inay kasoo bixi doonaan marka caawana real madrid isbedel badan iyaguna way samayn doonaan laakiin weli waxaa ka dhaawacana ciyaartooyda sida tobadkatawa dani karfahaal melataw fenicia jia arda gular sidoo kaletana markaynu eegno kooxda kubadda cagta real madrid shantii kul ugu dambeysay liigaha ay ciyaarayeen way badinayeen marka reaal caawa waxaa weeyaan garoonkoodii santiago benabo ayaynu ku ciyaari doonaan kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan ninna baanan caadi ahayn kulan xiiso badan ayuu noqon doonaa halka kooxda cagta union berlin shantii kun ugu dambeysay ay iyaguna saddex ka mid ah ayay halka labo ka ah la garaacay waynu arki doonaa caawa iyadoona kooxa kubadda cagta inter milan iyo real sushidaad sidoo kale napoli iyo sport baraaqan ay ka yihiin kooxaha caawa ciyaari doonaa xalayna ac milan iyo weliba eh, newcastle barbadhac galeen laakiin hadalhaynta ugu weyn oo waxaa haysta ciyaaryahaanka naaboli u ciyaara eh, waa golahayaha weeyaan oo isagu waxa weyaan xalay goolka barbaraha u keenay kooxda kubadda cagta laziyo haddaba gulhayahan ee lagu magacaabo ifan barzafedel ciyaaryahaankan waa gulhayaha kooxda kubadda cagta laziyo xalay isaga ayaa goolka barbaraha keenay kadib eh, atletic madrid oo laziyo iyo atletic madrid ayaa wada ciyaarayay kooxda kubadda cagta atletic madrid hal gool ay kaga hormartay oo ciyaaryahanka lagu magacaabo bablo barrios ayaa sagaal daqiiqo goolka keenay koowaad kadibna golahaya ayaa ka bariijiyey marka midaasina hadalheyn ayaa ka dhalatay oo isagoo golahaya ah masagoo markaasi dabcan eh, golahaya in markaasi dabcan goolka barbaraha u keeno barushi sari weliba eh, diego simeon waa laba aad u khatar badan xalayna markaa barbardhac ayay ku heshiiyeen gruubka waa gruub e waxaa markaasi atletica madrid iyo lesio iyo kooxda celtic iyo kooxda cagta faynot ayaa ku wada jira marka kulamadaasi waa kulamo xiiso badan iyadoona si gooni inu eegi doona kulanka uga xisaab caawa jira manchester united iyo weliba kooxda kubadda cagta bayr munig falanqayntoodii iyo weliba waxyaabaha laga diiwaangeliyo kulankan marka saacadda kadib waynu eegi doonaa oo bayr munig iyo weliba kooxda kubadda cagta bayr waa manchester united laakiin manchester waa koox weyn waa koox aad u khatar badan oo markii la eego inkastoo toddobaadkan toddobaad xun uu tahay laakiin man united lagama shakin karo sidoo kale bayr munigna kayn iyo weliba ciyaaryahaano waaweyn ayaa u jooga haddaba waynu eegi doonaa waaga dhegeystayaal weli waxaa dhegeysanaysaa barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna haddiinu eegnana kulmada la ciyaari doono oo xiisaha badan haddiianu eegno caawa bayer iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester united ayaa jira oo waa laba kooxood aad i aad u khatar badan xilli ciyaareedkan inkastoo kooxda kubadda cagta waa manchester united xaalad xun ay ku sugan tahay laakiin kooxda kubadda cagta manchester weliba kooxda kubadda cagta bayer munig waa laba kooxood taariikh isgu leh kulmadii ugu dambeeyey ee wada ciyaareen bayer munich weliba kooxda kubadda cagta manchester markaynu eegno manchester united inta badan waa la garaaca markii bayer munich ay la ciyaareyso oo markii la eego kooxda kubadda ee bayer munich shan jeer ay garaacday kooxda kubadda man united halka lix jeer ka ah ay darooga galeen ama barbardhac ay galeen sidoo kaleetana laba jeer ayay garaacday kooxda kubadda manchester united kulankii ugu xiisaha badnaa ay wada ciyaaraan kooxaha bayer munich iyo manchester united waxa uu ahaa kulankii lix iyo labaatankii kii dhex maray waana fiinaalkii kooxda kubadda cagta ma united ee ku guuleysanaysay champions leagoodii labaad ee taariikhda haddaba duumeelihisi haddiianu sameyno markaa kooxda kubadda cagta manchester united waxaa macalin u ahaa sar alex fergson halkaa sidoo kaleetana macalinkii otmar la dhihi jiray uu macalin u ahaa kooxda kubadda cagta bermurj xilligaasi kooxda kubadda cagta manchester ciyaari waaweyn haysteen sida ciyaaryaankii lagu magacaabi jiray andy cole iyo ryan gigis iyo ciyaaryaankii lagu magacaabi jiray botio iyo david beckham iyo gary nevil iyo ciyaartooydii waaweyneed sida james tam iyo ciyaartooydii aadka ku khatarta badneed sida kulahay beter shamekel haddaba kulankaasi wuxuu ahaa kulan manchester united mar weliba ay niyadda ku hayaan waana saddexleydii koobka caanka ay ahayd champions leaga efa kaabka iyo weliba horyaalka brimier leaga oo sanadkaasi ku guuleysteen markaynu eegno ciyaarta markay maray siddeetan daqiiqo hal gool ayay lahayd kooxda kubadda cagta bayr muruj laakiin sagaashan kow ciyaarta markay maraysay manchester united ayaa keentay goolka barbaraha kadibna oligana soja ayaa ciyaarta eh, dabcan ka dhigay laba gool iyo hal ciyaartaasina waxay ku dhamaatay laba gool oo ay manchester united lahayd iyo hal gool iyo kooxda kubadda cagta bayr muruj marka kulankaasi wuxuu ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa laakiin markii ugu dambeysay ay ciyaaraan eh, kulan heer caalami a ah, wuxauu ahaa kuwaatar finaalkii labada kun afar iyo tobankii waana kulankii xiisaha badnaa ee champions leaga markaasina afar iyo labo gool ayaa celcelis ahaan lagu garaacay oo kooxda kubadda cagta byr munig ayaa ku garaacday kooxda kubadda cagta manchester united sidoo kaleetana eh, aanu eegno byr munig waliba kooxda kubadda cagta manchester united dhowr mar ayay kulmeen laakiin kulmadii ugu badnaa ay kulmeen bayer mulich ayaa garaacday shan jeer halka laba jeerna ay garaacday kooxda kubadda cagta united sidoo kaleetana lix ka midna la galay ama barbadhac la galay hadda kooxda kubadda cagta manchester united xaalada xun ayay ku sugan tahay ee dhammaan kulamadii ay ciyaareen markaynu eegno saddex laba ka ah ayay guuleysteen halka saddex ka mid ah la garaacay waa shantii kulan ugu dambeysay weeyaan oo ay manchester united ay ciyaareysay halka kooxda kubadda cagta bayr munijna markaynu eegno shantii kulan ugu dambeysay ay ciyaarayeen saddex ka mid a ah, afar ka mid ah ayay badiyeen sidoo kaleetana hal ka mid ah ayay barbadhac galeen bayer munig waxaa tababaro ah macalinkii hore kooxda kubadda cagta chelsia waana ninka lagu magacaabo thomas tuqal erig tanhaag iyo weliba thomas tuqal ayaa iswajahaya marka kulankaasi kulan xiiso badan ayuu ahaan doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta alianza arena ka dhisan oo caawa markaay kusoo dhaweyn doonto garoonka alianza arena haddaba kooxda kubadda cagta manchester united markaynu eegno waxaa ka maqan ciyaartooy muhiima ah sida fren lukashow harri magwaya ambrabat montol la filayo inuu soo laaban karayo sidoo kale tanter malashiya laakiin eh, mont ayaa usoo laaban karaya ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta manchester xataa sidoo kaleet waxaa laleeyahay fareen ayaa kulankaasi ciyaari doona caawa oo laleeyahay kulankaasi diyaar ayuu noqon doona maadaama ciyaaryahaankan eh, ciyaari karayo marka gruubka ay ku jiraan eh, byr munich iyo manchester united waa gruub aada u xiiso badan gruubkan waxaa la saadaalinaya kooxaha bayer munig manchester united inay kusoo bixi karayaan gruubkan kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad halka kooxa kubadda cagta galatasaray ay kusoo bixi doonto kaalinta saddexaad oo ay markaa dabcan jaambahay ka hadri doonto halka kooxa kubadda cagta ee copenhavenna ay gruub ku hadli sida la saadaalinayo marka gruubkan bayer munig iyo manchester united kulanka caawa wuxuu noqon doona kulan aad iyo duxeyso badan iyadoona kooxda kubadda cagta bayr mulj aysan heli doonin xidigaha sida ciyaaryaanka gureero oo ay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta burushiya dodmut sidoo kale golahayihii nooya sidoo kaleet waxaysan heli doonin ciyaartooy kale laakiin kooxda kubadda cagta bayr mulj waxay haystaan harrikane iyo ciyaartooy kale manchester united waxaa laga filayaa in ay iska difaacaan ciyaartooydii waaweyneed sida ganabri lorisaney thomas buller iyo ciyaartooyda aad ku khatarta badan sida harrikane haddaba kooxda kubadda cagta bayer munig waxay ku ciyaari doontaa kayn oo hogaaminaya weerarka ganabri iyo thomas muller iyo lersani iyo kimich iyo groska iyo davis iyo ciyaaryahaankii dhawaan ay kasoo qaateen napoli kooxda kubadda cagta napoli kiminjey ciyaaryahaankaasi waxaa weyaan hadda wuxuu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta bayer iyo obomacana iyo weliba leymer sidoo kaleetuna markaynu eegno kooxda kubadda cagta manchester united iyaguna shaxdooda isbedel badan ay ku sameyn doonaan erigtanhaagna waxa uu shaaca ka qaaday in kulankaas uu noqon doono kulan xiise badan oo kooxda kubadda cagta manchester united hadii ay badiyaan ay u noqon doonto guul weyn hadaba kooxda kubadda cagta manchester united waxaa weyaan xaalad xun ayaa haysataa toddobaadkan saddex gool iyo hal ayaa lagu garaacay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta breyton ayaa bahdishay oo markii la eegay saddex gool iyo hal ay ku garaaceen dani wilberg iyo ciyaartooyda sida cruz iyo weliba joe bidrow ayaa ku raaxaystay kooxda kubadda cagta manchester oo todobaadkan garoonkooda lagu garaacay laakiin manchester caawa waxay ku ciyaari doonaan shaxdan golahaya andre wanana sidoo kaleeto rogolan lisandro martines sidoo kaleeto rafael faren dailot casamirow eregson sidoo kaleeto mount iyo bruno fernandes halka rashford iyo weliba hojelan kulankaasina weerarka uu noqon doono hadaba tobabaraha kooxda kubadda cagta manchester united erik ten hag waxa uu ka hadlay warar ku saabsan kooxdiis waxaana uu shaaca ka qaaday sanadkan ay doonayaan in isbedel degdega ay sameeyaan wuxuu leeyahay sanadkan waxaan u baahanaa isbedel degdega ah. kulmadii aynu soo ciyaarnay wax uu ah kulmo adag laakiin waxaanu usoo wajahan kulmo kasii adag marka waxaa rajeynaya uu leeyahay in sanadkan meel fiican aynu ka gaarno tartamada waaweenka sida champions leaga iyo weliba horyaalka brimer leaga marka sidoo kaleeta taageerayaasha waxay aad iyo aad ula dhacsan yihiin lagu magacaabo rasmus hojelan rasmus hoyland waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta manchester waxaanu ognahay kulankii ugu dambeeyey brighton gool ayuu dhaliyey laakiin goolkaasi waa laga diiday taasi oo ka dhigan in rasmus hoyland sanadkan uu wacdareen karayo sidoo kaleetana caawa waxaa la filayaa in goolkii ugu horeeyey uu dhalin doono champions leaga ama goolkiisii ugu horeeysay kooxda kubadda cagta manchester marka kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan aad iyo ad waxiise badan marka waxa weyaan sanadkan caadi ma ah kooxda kubadda cagta ee byr munig kayn waxa uu shaaca ka qaaday manchester united ee kamid taha kooxa ugu waaweyn ee horyaalka markaynu eegno e, premier league wuxuu leeyahay waxaa jira kooxa waaweyn aad u badan marka manchester united hal kulan ma qiimaan karo ayuu leeyahay wax badan ayaan rajeynayaa in kooxda kubadda cagta manchester united sanadkan ay meel fiican ka gaarto markaynu eegno e, sanadkan dhanka talyaaniga waxaa jira kooxo aad u khatar badan sida kooxda kubadda cagta intermilan waxaanu ognahay kooxda kubadda cagta inter milan in sanadkan ay aad iyo aad u shidan tahay iyadoona kooxda kubadda cagta inter milan sanadkii hore ay gaartay finaalka champions leaga iyadoona kooxda simiino inzagi sanadkan ay rajeynayaan mar kale in meel fiican ay gaaraan hadaba waxay la ciyaari doonaan real socidad iyadoona kulankaasi noqon doono kulan aad iyo aad u xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta real socidad ay garoonkooda ay ku qaabili doonaan inter milan waxay u duuli doonaan dhanka sbain iyadoona gruubka d ay hogaaminayaan kooxaha inter milan banfica real sociedad iyo weliba kooxda kubadda cagta zelsburg marka kulamadaasina wuxuu noqon doona kulamo aad iyo aad sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta inter milan markaynu eegno sanadkii hore ee mancity ayaa ka qaaday james liga laakiin simeoni zagi wuxuu leeyahay sanadkan isbedel deg ah ayaynu u baahannahay inaynu sameyno sidoo kaleeto napoli iyaguna waxa weyaan sanadkan waxay doonayaan in meel fiican ay ka gaaraan sanadkii hore inter milan ayaa bahdishay oo garaacday oo markii la eego eh, sidoo kaleeto naaboli iyo weliba waxaa wada ciyaari doona kooxda cagta sport baraqa gruubka naaboli ay ku jiraan eh, real madrid ayaa ku jirta oo naaboli ayaa ku jirta oo sportin baraqa iyo yonin berlin iyadoona kooxda cagta marengeska sanadkan ay kamid tahay kooxaha ee eh, loo saadaalinayo inay ku guuleysan karayaan champions leaga marengeska waa kooxda ugu badan taariikhda ku guuleystay james liga waa tiro ka badan koox walba afar iyo toban jeer ayay ku guuleystay sanadkan waxa uu cadareynaya ninka lagu magacaabo juudi billingham marka waynu arki doonaa real madrid sanadkana iyagana waxay ka mid yihiin kooxaha aadka u cadareyn karaya james liga inkastoo kariim bizema iyo xidigihii waaweynaa ay ka tageen kooxda kubadda cagta ee marangeyska guud ahaana barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho intan ayaa soo gabagabeynaya